إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله انت انا درسك بلابن waxaan isku dayi doonaa inaan mowduucaasi ama waxaa ku saabsiisan ethism ama ilxaad iyo doodihiisa inaan wax idinka tilmaamo waxaanan in allahu tacaala isku dayi doonaa inaan wax badan oo laga sheegay wax ka mid a soo guuriyo wuxuu noqon doonaa marka haddii la yidhaahdo derisku laba muqadamo ayaan horeysiin doonaa muqadamo waxay ka waramaysaa ilxaadka iyo taariikhdiisa muqadamana waxay ka waramaysaa casrigan aynu joognayo halkuu marayo iyo usuusha uu ku fadhiyo ama uu ku salaysan yahay iyo qaabka looga jawaabay kadib waxaan geli doonaa lubul mowduuc oo ku saabsiisan inaan soo bandhigo iyadoo si kooban ah eetiisamka iyo waxyaaba uu daliishado iyo qolada thistiska ah ama mu-alihiinta ama mu'miniinta iyo ilaa shan argumentiskooda ka mid ah waxaan ka cudur daaranayaa waxaan akhriyay ama qoray ama ka waramaya waa wax isugu jira afaf badan oo kala nooc ah saa daraaddeed waxaan isku dayayaa inaan ku midayo af soomaali yani waxaa laga yaabaa qayba inay carabi ku qorayiin qayba ingiriisi ku qorayiin laakiin waxaan isku dayayaa inaan ku midayn karo af soomaali mowduucan markaan ka hadli doono insha allahu tacaala waxaa laga yaabaa inaan dhex gallo terminology ama musطalaxaad funuun kala gedisan ku saabsan waxaa laga yaabaa terminology philosophiya inaynu adeegsano terminology scientifica inaynu adeegsano terminology theologia ama diina inaynu adeegsano terminolojiyada marka la adeegsanayna waxaa loo baahan yahy qofku inuu background ka haysto inuu fikradda fahmi karo wixii aa fahmi weydaan markaasi waxaan diyaar u ahay in lay weydiiyo oo aan isku dayo inaan jilciyo intii aan jilcin karo waa marka saddexaad waxaan adeegsan doonaa dad badan oo kala nooc ah araadood ama buugaagtood macnuu maaha inaan dadkaa ammaanayo ama buugaagtooda leeyahay ha la akhriyo macnuu maaha weedhayga anfacday unbaan ka qaatay laakiin waxaa laga yaabaa inaanan buugga iyo aragtidu ka waramayaba ku qanacsanayn dadku inta badan waxay isku dayaan qofku referenceska uu tilmaamayo waxay moodaan inuu faniga maraajicu yahay oo ay dib u raacaan marka ka saddexaad waxaan ka waramaynaa waa ethism waa ilxaad waa qof le ilaahay ma jiro iyo cidle wuu jiraa marka waxaa laga yaabaa qaarna inaan ku tilmaamno inay mu'miniin yihiin qaarna inaan ku tilmaamno inay mulxidiin yihiin mu'minku mu'minkii qur-aanku sheegaya isna maaha yacni markaan tilmaamayno kuwa ilaahay rumaysani waa kristan waa muslim waa maxaa la yidhaahdaa yahuudi waa kuwa subernatural aamusan ama thiisamiska ama diisamka kuwan la yidhaahdo waa dad badan oo adyaantii iyo afkaartii rumaysayinka la gedisan yihiin laakiin hal qodob ku midaysan dunidan inay rabbi abuurtay leedahay ilaah inay leedahay abuuray marka muminka bugaagta qaarkood waxaa laga yaabaa markaad akhrido ou muminiin ka waramayo muminku sheegaya waa aristo waa plato waa aristotle waa yani dhammaantood muminiin bah bihada tacbiir marka hadhow yo iskaga kan qaldamin marka nimankaa muminiin lagu sheego ha u qaadanin muminkii kitaabku ka waramaya ama maalan kitaabkan la yidhahdo kale qisat alimaani bayna alfalsafa walimaani waalcilm toban filosof buu ka waramayaa laba mulxidiina iyo sideed uu leeyahy waa muminiin sideedda uu leeyahy waa muminiin dee waxa weeyaan waa thomas aquin waa imnawil cant waa aristotle waa plato waa waa kuwa muminiintiisu waayo waa kuwii rumaysanaa ilaahay jiritaankiisa marka waxaan uga jeedaa musalaxaadka badan ee aan sheegi doonaa yo iskaga dhex qaldamin oo kuwii kitaabka qur-aana ku qoraa ma noqon doonaan sessionskaasi labadaa muqadamo iyo shan ama afartaas argument argumentka marka aan sheego waxay qabaan maalan qolada ethistiska ahi waxay qabaan iyo kuwa mu'miniintii waxay qabaan labada groupba markaan sheego waxaan ka warrami doonaa adiladooda waxay daliishadeen argumentkooda maxaa u daliila waxaan kaloo ka warrami doonaa aliraadaat walictiraadaat waxaa la ydhaha argumentka maxaa lagaga jawaabay haddayse jawaabi jirto maxaa lagaga jawaabaya argumentkaas yani waxaa laga yaaba kuwa muminiinta inay wax sheegtaan waxay waxay waxaasaa noo daliila qolada kale inay tidha waxaasi daliilidin maahe waxa waxaa bushinaya shayga iyo shayga iyo shayga idanka kalena waa ka jawaabi doonaa marka mararka qaarkood waxaa laga yaabaa silsilo dheer inay kugu noqoto oo aada mentali hore u daashid waxaan idin ka codsanayaa intii la daali karin inaan la daalin laakiin waxaan isku dayaa intii aan soo koobi karaba inaan soo koobo waayo waa masale aan u arko inay wax badan waadix tahay laakiin muranka lagu badiyey marka muqadamaadka tii koowaad baan bilaabay insha allahu tacaala bismi اllahi الرحman الرaحيم alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu عalى rasuuli الlah wbacd alilxaad ama ethism kelimada ethism la yidhaahdaa waa ethios bay ka timi oo af greega theos af greega waa godes ama god ama alaaliha ilaah e haddii la raaciyana waa without marka ethism macnaheedu waxa weyaan without gods waa cid leh ilaahyo ama ilaah kaa doontaba dhehe ma jirto ereygaasi marka aynu qaadanno e, ilxaadka loo yaqaano marka diimaha dhexdeeda la joogo waxaa laga yaabaa ilxaadka dad badan in lagu tiriyo laakiin riyali maaha kaynu inagu u dan maala aflaton balato aflaton wuxuu qabaa saddex nooc oo ilxaadka ka mida ah jira ilxaadka koowaad waa inuu yidhaahdo qofku ilaah ma jiro ama rabbi ma jiro ama ilaahnimo ma jirto ilxaadka labaad buu leeyay waa inuu rabbi jiritaankiisa ogolaado laakiin alcinaaya alilaahiya ilaahaasi inuu interfeer gareeyo oo uu dunida maamulo inuu diidan yahay nooca saddexaad isagu qabaa waxa weeyaan waa ilxaad alqaraabiin buu leeyay kuwan wax gowrgowracaya ee kaanamaa ay aalihada laaluushayaan isna waa nooc min alilxaad buu qabaa laakiin eraygu hadda wuu soo koobmay maadaama uu eraygu soo koobmay dhowr eray baan rabaa inaad kala saartaan waxaa la yidhahdaa ethist iyo waxaa la yidhahdaa agnostic iyo waxaa la yidhahdaa skeptist iyo wax la idhaahdo non religious ama irreligious iyo waxa idhahdaan antitheist dhammaantood macnayaal kala gedisan bay tarjumayaan atheist markaynu nidhaahno macnuu waxa weeyaan wuxuu rumaysan yahay subernatural inaanu jirin wax ilaah la yidhaahdo dunida tan sameeyey haba yaraatee inaanu jirin marka la yidhaahdo waa agnostic agnostikiska waxay yidhaahdaan ninkii ugu horeeye ereygan lagu nabo ee isticmaala waa thomas haxely thomas haxely thomas haxely cidima ka taqaanaa thomas haxely waxa weeyaan waa doodaagii ugu weynaa ee u doodi jiray darwinismka waa darwin saaxiibkii waa usro qoys mulxida baa ku abtirsada caruurtu awowga u yahay waxaa ka mid ah julian haxely julian haxely isna waa mulxid kale waa ninka qoray buuggan la yidhaahdo man stands alone bini aadamku keligii buu istaagi karaa ilaahayo waxba toona uma baahna waa ninkii koowaad ee u noqda unesco madaxweynaheeda ama b h a british human assemblyga humanismkan uh, great britain ay leedahay waa fair secretarygii koowaade loo doorto waa mulxidinta waaweyn waa mulxid ku abtirsaday mulxidka weyne aabihii ama awowgii ee thomas axely la odhan jiray wuxuu caankuyo loo yaqaanaa the bulldog of darwin buldhaga waa taqaanin soo maaha eyga kan afka ballaadhan leh foosha xun leh kalbilxaraasa waa darwin Eh, buldoggiisii bay ku tilmaamaan ayaa eighteen sixty nine meelahaasaa filayaa buu lecture jeediyey dabeetana wuxuu isku sifeeyey inuu yahay agnostic agnostigu waa waxaa eh, genesis of greega waa knowledge ee haddii la raaciyana waa without knowledge markaa macnaheedu waxa weeyaan allaa adri kuwa la yidhaahdo eh, af carabiga isagu wuxuu leeyahy inuu ilaah jiro iyo inaanu jirin anuu garan maayo isagu markaa safkana ma raacsisna safkana ma raacsisna waxaa laga yaabaa inaad aragto kuwa mulxidiinta ah, kuwa radinaya maalan richard dowkins waa kan mulxidkii nan ingiriis ee oxford jooga waa kan buugga qoray la yidhahdo maxay eh, good delusion miyaa la yidhahdaa wahmulilaah ka radinaya waa david berlusconi devalis delution buu qoray isna waa laa adri waa agnostic laakiin isagu wuxuu leeyahay anigu one thing baan certain ahay buu leeyahay inuu ilaahay jiray inaanu jirin ma ogi laakiin waxaan certain waxaan hubaa buu leeyahy qoladayada synisku waa professor of mathematics qoladayada synisku inaanan caddayn karin inaanu jirin buu leeyahy marka waxaanuu sheegaya buu yihi richard eh, dawkans wuxuu sheegay waxba kama jiraan buu leeyahy waxaan hubaa saynis yahaan inaanu caddayn karin ilaah inaanu jirin buu leeyahy laakiin inuu jiray iyo inaanu jirin uma kala ogi buu taaganyah bugiisa aragtidaasuu ku bandhigaya idan agnosticsku waa qolo le laa adri ma ogi waxaa jira group kale oo kuwaa ka gedisan oo sceptics scepticism humisia baa ka mid a ah. scepticsku waa mutashakik waa shakaakiin iyagu inuu jiray inaanu jirinba ma taagnay bini aadamku inuu waxogaan kariyo inaanu waxogaan karin baa muran kaga jira masalat alcilmi dhammaanteed wuxuu diidan yahay waxa loo yaqaano alwliyaat alcilmiya ama waxaa jira waxa la dhaha axioms axiomku waa aragtida syniska iyo xisaabta iyo waxoo dhami ku salaysan tahay oo ah ashyaa aan u baahnayn in broof loo raadiyo oo caqliya baa jira bay leeyihin saa daraadeed logics philosophy mathematics science all this waxay ku salaysayen qadiyadatan yacni shayga yar iyo shayga weyn shayga weyni inuu ka weyn yahay kan waa masale caqliya bay leeyihin daliil uma baahna daliil uma baahna kow kow marka lagu daro inay laba noqoto daliil uma baahna axiomiska waa waxa luqa alcarabiya la yidhahda aladilla albidaa'iya ama albadaaha ay ku tilmaamaan waa wax qofka caadiga ee bini aadamka isagoo aan waxbaranin wax loo dhigayna aanu jirin maanka caadigii uu garan karo iyagu waxay taagan yihiin qaybo ka mida ah skepticismku waxay taagan yihiin aniga waxaan ahayni ma jiraa mise ma jiro i don't know bu kule inaad adigu jirto iyo inaad jirin waayo wuxuu leeyahy waxa aan sheegayo dhami maskaxdaydaa sawirta marka waa sawir maskaxdayda waxaa laga yaabaa buu leeya hadday baranbara ku eegto inay iyaduna si kale kuu arkayso therefore anigu xaqiiqada ma garan karo oo xaqiiqadaadu exactly waxay tahay ma garan karo si awgeed iyagu waxay diidan yihiin awlawiyaat alcilmiya iyagana skeptics ama skeptism baa lagu tilmaamaa haddaba inagu waxaynu u soconnaa gruubkan is adkaynaya ee la yidhaahdo athecist ama ilaah ma jiro tilmaamaya markaynu taarikhda dib ugu noqonno athisamku waagii hore wax yar buu ahaan jiray afraad qof qof individuals ummad athist ahayd taarikhdu ma hayso taarikhda bani aadamka o dhan kuma jirto ummad athist ahayd waxaa lagu tilmaamaa taarikhda bini aadamka marka laga waramayo waxa qoranee la arkay ee ethismka aaminsan philosopherskii ugu horeeye la tilmaamo waa democratis ninkan le atom theory waa maxaa la yidhaahdaa ebocras daliilka ay inta badan ila hadda adeegsadaan ee la yidhaahdo devalis argument daliilu shar ay weli adeegsadaan waa ninkii lahaa laakiin afraad bay ahaayeen qof qof qolada philosopherska hore waxaa ka dambeeyey philosopherskii muwaxidiinta lagu sheegayo ama muminiinta lagu sheegayo aristotle balato kuwaasi oo iyagu rumaysanaa ilaahay iyo jiritaankiisa iyagu dhammaantood wada rumaysanaa saddexda filosofo ugu caansan falasafadii griigu saddexduba waxay rumaysan yihiin ilaah iyo jiritaankiisa marka la soo gaadho qarnigii siddeed iyo tobnaad ayuu soo shaaca baxay inay badato waxaan ethisamka la yidhaahdaa ha badatee haddana mar kastaba dunida waxaa ka badan thistiska si awgeed waxay idhaahdaan stimate la sameeyey matalan laba kun iyo toddobadii two point three ayaa ah bay leeyihin world populationka ayaa ah atheist two point three percent dunidao dhan marka la ysku daro ayaa ah bay tilmaamayaan bale waxaa la tilmaamaa haddii laakiin non religiousco dhan laysku wada daro kuwa atheiska kuwa agnostiga kuwa skeptiska waxoo dhan haddii laysku daro waa less than twelve percent bay yidhaahdaan masalan labada hay-adood ee ugu waaweyn ee dunida samayn jiray ixsaa'iyaadka e, tirakoobka statisticska sameeya win qolada la yidhaahdo waa world wide independent network iyo g i a g i a du waa gaaluubka qoladii la gaalub international association e, two isku darsadeen labadii ugu waaweynaa two thousand two baan filayaa e, two thousand two waxay qaadeen iyagoo ay leeyihiin cayinadii ama dadkii aanu weydiinay ee si noogu jawaabay thirteen percent ayaa noo sheegtay inay athist yihiin other studies waxay sheegayaan maalan the week jaridada la yidhahda maraykanka ahi waxay tilmaamaysaa maraykanka gudihiisa one point four one point five ilaa four percent ayaa ahbay leeyihiin athist ah waxa tilmaamayaan maalan maraykan ixsaayaadka laga qaado dhammaynta ugu badan cid dhaafisa four percent ma jirto laakiin yurub bay ka badan yihiin ethistsk waxay ku badan yihiin labada yurub maalan yurub barometer la sameeyo zeerfeeyadan yurub ay samayso oo e du samaysay two thousand tenkii e du ixsaayaadkay samaysay waxay tilmaamaysaa twenty percent ama boqolkiiba labaatan populationka yurub ayaa waxay sheegtay not to believe in any sort of spirit or god inaanay wax rawxaaniya ama wax ilaaha rumaysnayn boqolkiiba labaatan ayaa yurub sheegtay tirakoobyada marka aan tilmaamayno guruubada qaarkood waxay jecel yihiin inay isbadiyaan oo seventeen Eh, baron holbakh ee eh, filosofkii la odhan jiraa wuxuu leeyahay caruurta dhami buu yihi wax laaliya waxaan qaangaadhin oo dhami waa atheist waayo iyagu waxba kama oga buu yidhi ilaahay marka haddii kuwaanana lagu dara buu leeyahay tirada iyadu intan ay sheeg sheegtaan way ka tiro badan tahay waxaa la mid ah george smith oo nineteen isagana wuxuu leeyahy the man who is unacquainted with theism is an atheist because he does not believe in a god cid kasta aan caqiido loo dhigin oo dhallinyaray iyagana waxay ku tirsan yihin buu leeyahay gruubka waxay kaloo tiriyaan oo yidhaahdaan waxaa kaloo naga mida ah bay leeyihin abathisamka abathisamku maan sharxin abathisamka waxay yidhahdaan waa pragmatic ethism ama si kale markaynu u tilmaamno waxa weeyaan wuxuu u nooliyey sidiioo aan ilaah jirin isagu kamaba fakeraya ilaahay ma jiraa ma jiro doodaha kumaba jiro laakiin wuxuu u nool yahay noloshiisu qaabkay tahay waab wuxuu u nool yahay kaanahu inaanu ilaah jirin ama wuxuu jeclaan lahaa inaan ilaah jirin qaababuu u nool yahay kuwaana markana lagu daro buu leeyahay intaasoo dhan marka laysku kaayo daro tirada iyadu intaa sheegaysaa waa ka badantay lakiin buggan maraykanku qoro ee la yidhaahdo eh, world fact book ee eh, xisaayaadka caalamiga ka warama eh, world fact book isagu wuxuu ku tilmaamaya two point zero one percent two thousand tenkii xisaayaadkooda waxay leeyihiin intaas baa ah dadka loo yaqaano ethist ama aan odhan karnaa ilaahay ma rumaysna si kale markaynu u sheegno ethesiumka waa la kala saarsaaraa tacaabiir baa arki doontaan bugaagta ka waramaysa qaar ay yidhaahdaan positive atheist iyo qaar ay yidhahdaan waa negative atheist iyo qaar ay yidhahdaan waa strong atheist iyo qaar ay yidhahdaan waa implicit atheism strong or weak implicit or explicit kuwan markaynu isku darro erayadan qaybo ka mid a ah waa kuu isticmaali jiray mulxidkii ugu weynaa ingiriiska ee la odhan jiray antony flu ee markii dambe isagu qirtay in ilaah jiro eh, lixdan iyo shan sannadood buu rumaysnaa inaan ilaah jirin doodihii ugu badnaayee ay galaan ethistisku waa ninkii gelayay doodoodii koowaad ee nineteen fiftygii cambridge university lagu galay waa odagii matelayay n akhirkiina waynu ka warami doonaa wuxuu ku dambeeyey ayaa waxay leeyihiin qoladaasina waxaa jira positive atheist iyo negative positive atheistku waa ninka strong atheistka ay ku tilmaamayaan ama waa explicit atheistka kaay ku tilmaamayaan waa qof u taagan oo rumaysan inaanu jirin ayuu adilo raadinaya ama implicitka iyo negativeka iyo wiigu waa kuwa kale bay leeyihin ama le anigu ma ogeinu jiriya inaanu jirin ama le u nool sidii waxaanu jirin iyo wixii la mid ah markaan soo duuduubo ethisamka oo aynu ku tilmaamayno inuu dadka tirada yar yahay waa dhaqan ku gaara baynu leenahay yurub iyo intii wax ka qaadatay maxaan uga jeedaa maalan alxadaara alislaamiya ama caalam alislaami intuu soo jiray ee hore la yaqaanay wax eefist la yidhaahdaa ma jirin waa laga yaabaa kutubta haddana inaad ku aragtaan fulan waa mulxid ama waa kada iyadoo la leeyay laakiin waxaynu leenahay waa ilxaad aan ahayn ilxaadkan ilaahnimo diidka saa daraaddeed maalan ibnu rushd ayaa wuxuu leeyahay carabi dhammaanteed way ictiraafsanayd biwujuudi ilbaari qur-aankana de idinka arkay mushrikiinta haddii la yidhaahdo man khalaqa samaawaati warada layaquulanna allah inay qur-aan ka buuxdo eh, shahrastani oo kitaab ilmilal leh wanixal waxa uu tilmaamayaa carabtu diin la-aanteedu waxay ku koobnayd buu leeyahy laba masalo bacthi ma jiro ama after life ma jiro nolol dambe ma jirto iyo rasuul ma jiro ilaahay waa jiraa laakiin cidna ma soo diranayn labadaa fikradood bay gaalnimada carabtu ku koobnayd bay leeyihin xataa imaam ilalusi wa ibnu kathiir fii tafsiirayhima iyagu waxay tilmaamayaan xataa dahriyiinta la sheegaabay leeyihiin bacigay diidanaayeen masaladan may diidanayn laakiin taarikhda caalamulislaami markaad darsaysa waxaad arki doontaa duul la yidhaahdo zanaadiqa waa zandiiq ama zanaadiqa lagu sheego zanaadiqadu waa kuwa diidan shareecada ama nubuwaadka ma diidana jiritaanka rabbi laakiin waxa uu diidan yahay maxay nebiga iyo wixii ka dambeeyey bay diidan yihin idan markaynu ethism ka waramayno caalamka carbeed iyo taariikhdiisa iyo xadaaradii muslimiinta oo dhan iyo wixii ku hoos noolaay oo dhan ma jira bay yidhahdeen fi taariikh waaxid mulxid la waaxid mulxid lahayo hayo macnahan aynu sheegaynay ma jiro yurub lafteeda yurub gudaheeda wixii ka horeeyey seventeenth century waxay ku tilmaamaan yurub gudaheeda inaanu wax badan ahayn ama aanu jirin ama inuu ahaaba insult cay inay ahayd oo qofka lagu yidhaahdo mulxid baa tahay inuu arkay qof la caaye inay ahayd awal kitaab bay idhaahdaan buggii koowaad ee yurub la qoro ee la bablashgareeyo ee ilxaad ka warama waa seventeen seventy eight baan filaya saaxibu thaqaafat alkufr siduu kasoo naqlinayo doctor jacfar idriis fi kitaabihi alfizaiyuun walkhaaliq waxay ku tilmaamayaan seventeen seventy eight baa u horeeyey yurub buug la qoro oo ilxaad sheegta wixii ka horeeyey yurub may aqoonin qadiyada tan haddaba waxyaabaha ilxaadka laga rumaysayay wax ka mid a ah ayaan tiltilmaami doonaa waxay isweydiiyaan su-aal ah mulxid dhabi ma jiraa mulxid dhabi ma jiraa mise ma jiro waa hariib inaynu idhahno dadka intaasa ilxaad ah haddana inaynu idhaahno mulxid dhabi ma jiraa mise ma jiro denis dedro waa mulxid mufakir faransiis oo riwaa'iya oo mawsuucada faransiiska ninkii mushrifka u ahaa weeyaan isaga waa mulxid laakiin wuxuu yidhi aniga agtayda saddex kooxood baan kala saarayaa buu yidhi mulxidka aan u aqaano mulxidka xaqiiqiga ahi buu yidhi waa nin kale ilaahay ma jiro saa rumaysan daliilla u keensanaya kaasun baan mulxid odhan karaa buu leeyahy ama kuwa aan ra'yiba ku sugmaynine maalinba dhan jooga shukuukiyiinta ah, ama kuwan jecel in la yidhaahdo kaanama ay jecelaan lahaayeen inaan ilaah jirin cayn qaabkaasi u nooli mulxid uma arko laakiin arrintu intaa way ka durugsan tahay maxaanu leenahay mulxid dhabi ma jiraa jaamacadda tan helsinki university ay leeyihiin eh, eh, finishku helsinki horta waa taqaaniin waa yurub dholalka ugu caansan diin la-aanta qolyaha aan diimaha sheeganaynin marka laysku dardaro oo dhan twenty eight to sixty percent bay dadka qaargaadhsiiyaan dabeetana jaamacadda waxay doontay inay baadho war ma jiraa dad mulxid dhabi mise waxaan waa iska yaalyaal dadkani ma waxay jecel yihiin un inay diinta iyo xuduuddeeda tan iyo cibaadaadka la waxaan inay ka takhallusaan un oo waxaan baa u geynaya mise waa bilief ah inuu qofkani caqliyan ku qanacsan yahay inaan ilxaad waxa la yidhahda aanu jirin eh, yacni wax ilaah la yidhahdaa inaanu jirin gruub ka mida ah jaamacadda markaa ayaa waxay sameeyeen baaritaan ay hogaaminayso gabadh la yidhaahdo lindiman mariana oo doctoradi eh. helsinki university markaasi waxay ku talagashay inay baadho malaaxida ma joogtaa mise ma joogto baaritaankoodii runtii wax cajiiba ka soo baxay baaritaankoodii dhowr iyo soddon qof baa loo yeedhan rajaynayaa institute ka mid a instituutyada jaamacadda waliba ashford jaamacadda la yidhahda ee maraykankiina way kala qeyb gashay afar aqoonyahan oo mid maraykan iyo saddexna ay tahay eh, finish yihiin oo ay gabadhaasi hogaaminayso lindiman mariana la yidhaahdabaa baaritaanka sameeyey baaritaankoodii waxay leeyihiin qaab bay u sameeyeen qofka meel baa la fadhiisinayaa erayaa loo qoray soddon question ama soddon statement ayuu qofku odhanaya dabeetana waxay ku xidheen eh, laba gacmood ama laba farood ayaa lagaga xidhayaa computerka waxaa la eegayaa erayada markuu ku dhawaaqayo maskaxdiisu reactionka ay bixinayso iyo isbedelada ay bixinayso iyo waxay sameynayso siiba dee eh, sagaashanaadkii wixii ka dambeeyey meelahana intii imrgeega iyo eh, p e t-ga iyo qalabadan cusub ee insaanka maskaxdiisa la sawiri karo iyadoo functioningka ay timina waxaad moodaa neurologyga bani aadamku aqoonta u lahaa inay aada u kocday oo u faaftay baxdigii ay sameeyeen waxa uga soo baxay wax aada u cajiiba waxa uga soo baxay waxay leedahay the heads and heads of a thesis may not be on precisely the same page nimanka eetiiskaah madaxooda iyo jirhkooda isku wax sheegi maaya bay leedahay matalan eryada la odhanayay dhe waxaa ka mid ahaa waxaad tidhaahdaa ilaahayow aabbahay iyo carruurtayada iyo waxaasoo dhan madhi qofka aan ilaahay rumaysanayni ereyga markuu yidhaha waa erey laqwiyade waa waxba kama jiraan adigoo iska yidhi bay lamid tahay ille waa nonsens waxaad ku hadashay mar haddaanad rumaysanayni ilaah jiro haddaad tidhahda miy wax kaa bedelaya waa maya waa nonsens baad ku hadashay dabeetana waxay eegeen kuwa ilaahay rumaysan ereygan markay yidhaahdaan baqdin baa ku abuurmaysa the same thing baa ku abuurmaya bay leeyiin kan etheistka ahina markuu yidhaahdo maskaxda kan qeybta shaqaynaysa ee baqaysa kana baqaysa bay leeyihiin dareenkuu jirku sheegaya bay leeyihiin ee kanuu sheegayo the same thing buu kan kalena sheegayaa bay tilmaamayaan iyagu ninkii rabaa wuxuu ka heli karaa netka waxaa lagu faafiyey the international journal for the psychology of religion ayaa lagu faafiyey nineteen february two thousand thirteen waxa ay baxigooda oo toban bage buu ka kooban yahay ciddii u baahan iyadoo b d f aad ka helaysaa waxay tilmaamayaan atheists become emotionally arosed wondering god to the terrible things bay yidhaahdeen markuu ilaahay kala hortago erayada adadag emotionally uu ka cayaabay leeyihiin waxay kaloo heleen oo ay tilmaamaysaa erayga god ama ilaah marka uu isticmaalo bay leedahay isbeddelka uu ku samaynayo the same buu ku samaynayaa dabeetana waxay leeyihin waxaa tani ay tilmaamaysaa afka eetiska iyo jidhkiisu inaan isku meel ka waramaynin ama si kale haddii loo tilmaamo xaggan soka buu qofku eethist ka noqdaa bay leeyihin biologicaly saliska unug thiista iyo ma kala jira bay leeyihin iyo unug maxay thiistahay ma kala jiraan waxay tilmaamaan ethisamku inaanu xaqiiqo ahayn bay qoladaas ku doodaysaa qolo kale waxay leeyihiin waxaa dhaca wax loo yaqaano death bed conversions bay leeyihin dad loo haystay ethesis oo waaweynaa ayaa marka ay dhimanayaane naftu kasii baxayso ayuunbay yidhaahdaan ilaahay baanu rumaysannahay walidalik waxay soo sheegaan maalan john paul sarter waa taqaanin john paul sarter waa existentialist waa falsafa alwujuudiya mulxidkii faransiiska ahaa mufaker riwaa oo filosofa falsafada existenska bini aadamka iyo huyumanka ku saabsiisan lahaa isaga iyo gabadhii ay saaxiibka ahaayeen gabadha waa simon de bofwa miyaa la jiray feminist groupka islaamihii hogaamin jiray caalamka ka mid ah iyana mulxidad kale bay ahayd ismay qabinse waa wada noolaan jireen waa wada joogi jireen labadooda waa mulxid bay ahaayeen waxay dhahdeen markuu geeriyoonayey naftu markay qabsatayba wuxuu u yeedhay simon de bofwa dabeetana wuxuu ku yidhi na orado wadaadiigu yeedh waa ninkii noloshiisaba mulxidka ahaa <coughs> wadaad u yeedh buu yidhi gabadhii way argagaxdo waxay tidhi ma adiga doonaya eh, maanta wadaad ha buu yidhi wadaad igu yeedh waxay tihi haddaba qisu yeedhi maayo cardinal baan kugu yeedhaya ka ka weyn kuwa waaweyn mid ah ayaan kugu yeedhaya dabeetana wuxuu ku yidhi na cardinaladu waa tuugo oo ilaahayba khiyaamayaana kaa iga daaye wadaad yaroo miskiinoo meelaha joogo mukhlisa mid honest ah baan rabaa buu leeya kuwaa waaweyne waxooda waa bug eh mid eh, mid miskiina ii raadi kii baa loogu yeedhay markii uu yimi ayuu saartar qartay bay leeyihin akhdaadiisi iyo wixiisii isagoo rajaynaya amalan fi najaah ayuu qartay bay ku tilmaamaan waxaa ka mid a ah ragga ay sheegaan philosopil faransa ay mulxid isna ku sheegayaan eh, ninkii rawaayiga ahaa ee voltaire qaarna waa mulxid bay dhahaan qaarna waa may disam bu aaminsanaa bay dhaheen disamku waa dadka rabbinimada aaminsan laakiin aana aaminsanayn ilaahnimada yacni wuxuu aaminsanyay subarnajaral dunida sameeyey inuu jiro laakiin laa cilaaqata lahu isaga isku mashquulay iska tegey dunida tanina sidii uu dhigay isaga socotaa waa rububiyiin baa la ydhahaa dsam waxay yidhahdeen markuu dhimanayay ayuu yidhi ha laygu yeedho wadaad wadaad baa loogu yeedhay si uu qufraanka hortiisa uga yidhaahdo wadaadkiibaa laakiin wuxuu ku noqday catholic mintida oo wuxuu yidhi ilaa aad madhabka katoliga qirtid oo aad ictiraafka samaysid mooyaane ma kuu aqbalayo dembi dhaafka kuma aqbalayo dabeetana wuu cadhoodo intuu xanaaqu yidhi kana iga saara bayaan buu qoray waraaq la yaqaano uu leeyahay anigu rumayn aan ilaahay rumaysnay baan ku dhimanaya iyo asxaabtaydoo aan jecelahay iyo cadowgaygoo aan nacabahay iyo inaan ka soo horjeedo khuraafaadka iyo asaatiirta iyo qurunka diimaha lagu dhex daray intaa bayaana ah intuu qoray ayay isagana naftu ka baxday bay yidhaahdaan waxay isweydiiyaan deathbed conversioniskan markay ka yimaadaan Eh, waxay ka sheegaan eisenhower inuu yidhi no ethistic infocus holis bay yidhaahdaan dagaaladu markay dhacaan goobta dagaal bay yidhaahdaan ethis ma jiro yacni waa wakti lkurba wakti shidda wakti shidda maxaa loo leeyahay ethis ma jiro waxaa jira dhakhtar eh, maraykana oo la yidhaahdo eh, lawrence brown doctor lawrence brown lawrence brown waa dhakhtar indhood oo mulxid ah hal inana buu lahaa inantii baa iga xanuunsatay buu yidhi dabeetana inantiisii oo dhakhtarka ku jirtu u yimi oo midabkeedii isbedelay oo aada u xanuunsanaysa markuu arkay inantii oo aada u xanuunsanaysa ayuu wuxuu waan quustay bui dhakhaatiirtiina waxay gu yidhaahdeen buu yihi ma laha waxay u badantahy inay inay geeriyooto markaasaan iska tegay buu yidhi dhakhtarkanku meeshii cibaadadaan eegay buu yihi meelaha lagu cibaadaysto meelaa baan galay buu yidhi dabeetana waxaan idhi buu yidhi ilaahow haddaad jirto oo aad imaqlayso waan ku baryaya isagu ma rumaysna lakin wuxuu leeya if atol haddaad jirtaba waad imaqasho haddaad inantaydaa bogsiiso ay fiicnaato waxaan kuu ballan qaadayaa inaan ku baadi doono oo diinta xaqaa raadiyo ku caabudo waan ooyey buu yidhi markaan baryadan samaynayey dabeetana meeshaan ka soo baxay buu yihi intaan oohintii iska bi'iyo iska soo maydhay ayaan dhakhtarkii usoo noqday dhakhaatiirtii oo farfaraxsan baanu yimi buu yihi waar maxaa dhaco markaasaa la yidhi si aan la filaynin ayay isu bedeshay inantaada xanuunkeedii waan dulimi buu yidhi mise inantii oo wixii ka been oo fiicnaatay oo aada u waxaan rumaystay buu yihi markaa inuu imaqlay ila markaan ka dhaqaaqay waa khalaaska ahayde inuu jiro imaqlay at that point baa waxaan go-aansaday buu yihi inaan baadi doono diimaha hadda waa nin muslima ah dhakhtar muslim hadda madiina degan markaasaan raadi yani waxay tilmaamayaan wakhtiyada foxholka uu jiro ama wakhtiyada dhufayska lagu jiro inaanu jirin mulxid rasmiy su-aasha isweydiinta le waxay tahy inagu kuma doodayno war mulxid matid hadduu isagu intuu isa soo taago yidhahdo mulxid baanahay khalaas codkiisaynu aqbalaynaa waayo qofka bini aadamkaah dembi uu galo waxa ugu loogu horeysiiyaa dembiga qiraalka ah qiraalku markhaatiga uu ka horeeya haduu qofku intuu isagu isa soo taago yidhaahdo waxaan rumaysnay inaanu jirin waxaynu la dhaqmaynaa inuu rumaysan yahay inaanu jirin shaqo kuma lihin maxaa halkiisan ka guuxaya halkan markay joogto miyuu rumaysany mise ma rumaysanaa him isagay jirtaa laakiin maadaamuu isagu qirsan yahay oo leeyahay waxaan rumaysnahay inaanu jirin waxaanu la dhaqmaynaa inaanu inuu rumaysanya inaanu jirin kow waa maxay adiladaad wadataa baynu weydiinaynaa in yurub taynu soo sheegnay eighteen centurigaasi wixii ka horeeyey waxay idhahdaan yurub waxa yaalay waxa loo yaqaano inatism fikraddii yurubka u aaminsanaa inatism inatismka oo waxaanaynu idhaahno alfitra qof waliba inuu ku dhasho isagoo ilaahay rumaysan fikraddaas ahayd fikradda caanka ee dadku aaminsan yahay xataa bay idhaahdaan saynis yahanadii kiniisadda ka fogaadee ka durkay waxay u badnaayeen scientific communitygu kuwa ilaahay jiritaankiisa aan diidanayn laakiin u arkayee not necessary in nolosha laga qeybgeliyo taarikhda hore markaynu dib ugu noqonana waxaynu nidhi dad yar oo epocras uu ka mid yahay iyo wixii la halmaalay ayaa masaladaasi rumaysnaa oo macdalat shar iyo wixii la mid ah waxaan isku dayaya iyadana wax yaroo kooban inaan ka idhaahdo alilxaad almucaasir ilxaadkan cusub maxaa keenay maxaa sababay in dadku mulxidiin noqdaan dhowr sababoodba waa jiraan dhowrka sababood aan sheegayno midi waxay ku saabsan tahay waa sababo inta badan yurub ku gaara ah. waxay yurub ugu gaariyeenna waxa weeyaan medivial beriodkii wakhtigii la joogay quruntii dhexe yurub asaaska cilmigu wuxuu ahaa kitaab ilmuqadas bibalka kiniisadduna waxay qaadatay aaraadii aristo iyo botalmi botlemos culamada carabeedna ay u qoraan oo ku saabsan kownka iyo siduu u jiro universka dhulku inuu taagan yahay cadceedda iyo planetska iyo xidiguuna inay dhulka ku wareegayaan iyo aragtiyo kale waan cilmina sheegaynin laakiin ay kasoo dhidhiyus gareeyeen fahamkaay u fahmeen kitaabkooda oo sheegaya dunida in la abuuray afar boqol iyo afar sano qabla almiilaad inay baabi'i doonto afar boqol iyo afar sano bacda almiilaad ciise hortiina afar kun iyo afar sannadood bay jirtay ciise dabadiina waxay jiri doontaa maxay afar kun iyo afar sanadood waa creationistka qoladan imika la yidhahda inta qeybo badan oo kamidi ah waxay rumaysan yihin the young world bay yidhahdaan dunida da-da yar leh waxay rumaysnaayeen oo qaateen caalamka mar qura in ilaahay wada abuuray oo evolutionkan iyo waxan inaanu jirin evolutionka darwin oo qura maaha xataa kan physicska ahee sheegaya big bankan iyo waxaan kala dambeeyey waxaasoo dhamay inaanu jirin waxay rumaysnaayeen dunidoo dhammi inay ghaayo iyo xikmad ka dambaysa leedahay ghaayaadka iyo xikmada ka dambeeya maalan jeegaantu qowska sax waxay yidhaahdaan waa ballankii ilaahay u ballan qaaday nebi nuux inaanu dunida mar dambe biyo ku hagaag biyo ku halaagaynin ayay jeegaantu sheegaysaa waxay qaateen xasharaadka iyo maxaa la ydhaha masaska iyo waxaan yaryari waa ciqaabtii khatii'adii aadime hore aadame hore waxay qaateen diintu wadaadku ilaahayo inuu isku xidho dadka oo aanun cidna loo dhaafaynin dembiga ilaa iyo wadaadku u dhaafa mooyaane waxay noqotay suldadii diiniga ahayd iyo ta cilmiga ahaydba gacanta wadaadkay ku jirtay wixii ka baxsani waa shacwadiyo sixir oo wixii intaa ka baxsani waa shacwadiyo sixir dabeetana medieval periodka waxaa bilaabmay aragti cusub oo sheegaysa cagsiga oo ay wadaan niman wadaadana ah aqoon yahanana ah galaliyo ninkii la odhan jiray iyo cobornicus ninkii la odhan jiray labaduba waa laba wadaad diin ahaan marka la eego waana laba aqoon-yahan cobornicus waxaan odhan karnaa fikraddii markaa lahayay wuu dabagadiyey oo wuxuu yidhi cadceeddaa taagan oo kuwan kalaa maxay ku wareegaya marka cadcidda markasulkowna fikraddii hore maxay lahayd dhulka ah markasulkowna waxa kale ku wareegaya wuxuu la yimi fikrad odhanaysa cadceedda ayaa ah markasulkown oo inta kaloo dhami ku wareegaysa cobarnarkas fikradan xaguu ka keenay ee tii batalmius kasoo horjeeda ee kiniisadu qaadatay batalmius matalan masaladu qaatay hore waxa usoo buriyay caalam alislaami matalan ibnulhaytham wuxuu leeyahy kitaabku ku tilmaamaya lix iyo toban ceebood oo ay leedahay botlby theory inuu dhulkuna taagaya kuwa kalena ku wareegayaan lix iyo toban masaluu keenaya uu leeyahy lix iyo tobankaa masalaba way burinayaan laakiin ra'yi cusub oo kale muu tilmaamay waxaa kaloo ka mid a ah raggii la yidhaahdo buukiskiisuba way soo gaadheen ninka kan nusayraddiin atuusi ama naasirudiin atuusi ninkii la odhan jiray naasirudiin atuusi waa cilmiga astronomiga la yidhaahdee dunidaba dadka ugu waaweyna lagu ixtiraamuu kamid yahay xawaalay waxaan filayaa boqol iyo konton kitaab wax kamid a ah inuu qoray waa nin markii hore raafidi ahaa shiicada itni cashariyada ahaa markii dambena ismaaciili noqday sida ay sheegaan waa wasiirkii koowaad holaco baqdaad markii la qabsanayay tataarku uu ahaa wasiir hoolaaku wasiirkiisa ahaa ibn alcalqamina markuu xagga kale wasiirka ah waa labadii nina isfahmayey wuxuu hoolaako taarikhda saa ku haysaan meel la yidhaahdo qalcatu almut oo ay shiicadan ismaaciiliyada la yidhaahdo deganaayeen ayuu khiyaameeyo wuxuu yihi isu wada kaalaya waan idan abaal marinoo waa kano hadda albaabada adugu wuu mariyey dhammaantood wuu xaaqay ninkan oo aqoon-yahana ayaa la yidhi ninkani waa aqoon-yahan wuu kala soo hadhay wasiir buu ka dhigtay ninka kani markii baqdaad la qabsaday bugaagtii wixii la gubay mooyaane ilaa afar boqol oo kun oo kitaab wax ku dhadhow buu qaaday faraaqa meel la yidhaahdo oo dowalkan yar reymka ka go-ay raashinka ka mida buu awal marsad caalami ka sameeyey meel xidigaa laga saadaaliye ugu weyn dunida markaasi dhowr boqol oo culamadii caalamul islaami joogay oo dhanna wuu soo ururiyey ninkan hoolaakana wuu soo dhaweeyey dabeetana meeshaas wuxuu ku sameeyey buxuuth badan oo aada hadda loo ictiraafsan yahay oo ay ka mid tahay almasduuja ama in mathematics haddaa gashaan waxaa la yidhahda tuusi cabal baa jira tuusi cabalku waa laba daa'iro laba seerkal oo isku dhex wareegaya oo seerkalka hoose uu yahay seerkalka sare nuskii radiuskiisa uu leegyahay oo ase liner waxaa samaynaya calaa kulli xaal waa fikrad uu ku tilmaamayo inuu ku buriyo botolmi fikraddiisa oo tan kale ku adeegsado cobarnicas waxay yidhaahdaan in ninkaa buuggiisu soo gaadhay waxa u daliila bay yidhaahdaan kow sawiradu qoray laftoodiibuu sawirayaa bay leeyihiin laba alfabetisku isticmaalay laftoodii buu isticmaalayaa xataa angaliska markuu sawirayo meeshuu a u bixiyey kana e buu bixiyey meeshuu ba u bixiyey kana b buu bixiyey alfabetku xataa isticmaalay bay leeyiin waa alfabetkiisii waxay ku tilmaamaan markii ninkan buukiskiisu waxay yaaleen bay yidhahdaan qustantiniya markii qustantiniya muslimiintu qabsanaysay ayuu buuggu fatikaanka u tallaabay dabeetana ninkan ina catholic buu ahaa xaggaasuu buugga kasoo gaadhay whatsoever copernicus fikraddii wuu ballaadhiyey waxaanu ka dhigay fikrad cusub oo sheegaysa dhulkuna inuu socdo cadceeduna inay taagantahy horta now fysicska maanta jooga labada fikradoodba waa been tii lahayd dhulkaa oo inta kale ku wareegaysaana waa been tii lahayd eh, cadceedaa oo inta kale ku wareegaysaana waa been labada midna saxmaha hadda laakiin waxaynu ka waramaynaa taariikh wuxuu taagnaa markaasi in buuggaas buu qoray ah buuggaasi markaa waxaa loo arkay inuu ka horjeedo bibaleka sidii ay u sharxeen nimankii gacanta ku hayay oo iyagu haystay fikraddii aristo iyo botelmi galilio telescope buu sameeyey telescopekii uu sameeyey wuxuu fudaydiyey inuu wax badan la arki karo dabeetana wixii uu ninka kani calculationka ku sameeyey ee uu yidhi markaan calculate gareeyey saasaa saxa ayuu galilona leeyahay aragtiduna saasay waafaqsantay oo practically baa loo arki karayaa oo sida tan baa saxa cobernicus buggiisa lama daabicin ilaa iyo uu ka dhintay sanadku dhintaa la daabacay galilana waxaa la saaray maxkamadda weliba wadaadkii markaa boobka ahaa saaxiib bay ahaan jireen oo isku wadaaday ahaan jireen isaga waa loo khafiifiyey waxaa lagu xukumay ictiraaf horta inuu ictiraafo ka noqdo ictiraaf qasabuu saxeexay kadibna xabsi guriyeed xabsi daa'ima intuu dhimanayo inuu guriga ku jiro ilaa iyo intuu dhimanayo raggii fikradaha qaatay brono isaga isagoo nool baa la gubay isaga waxaa la yidhi dil dab ah in dab lagu gubo fikradahaasi waxay keeneen inay kala fogaadaan ciddii saynsi danaynaysay iyo ciddii diinta haysatay haddana yurub waxay bilaabatay wixii la odhan jiray enlightmentka casru tanwiir renaisonska wakhtiga u yaqaaneen enlightmentku waa falsafad sheegaysa in caqliga la adeegsado oo awal christianity waxay ku salaysnayd aamin oo rumeeyo raac wixii uu kitaabka ku qoranyay laakiin qoladani waxay la yimaadeen enlightment theory oo ah in caqligu bini aadamka hago fi ayi majaal dhib cusub baa soo baxday caqligii markay ku isticmaaleen kitaabkoodiina waxaa ka soo baxday ceeb cusub oo sheegaysa taariikh ahaan kitaabkan inuu munxarif yih in taxriif uu ku jiro inaanu taariikh ahaan sugunayn sidii laysugu soo dhiidhiibay in lasoo saaro fershan iskale oo aan king fershanka ahayn inay timaado kanaysta qaybo ka mida ah inay qirtaan jusas ka mida ah kitaabku inaanu kitaabkaba ka tirsanayn maalan protestant iyo catholic waxyaaba udhexeeya maxaa ka mid ah catholica buuggooda wuxuu ka kooban yahay saddex iyo toddobaatan buug protestankuna wuxuu ka kooban yahay maxay lix iyo lixdan waa adigoo yidhaahda qur-aanka toddobadaa jis kuma jirto saddex iyo labaatan un baanu haysanaynaayee intaasi qur-aan maaha protestantku toddoba ka mida bay leeyihin kama mid ahaba kitaabka waa been abuurad kaloo lagu daray intaasoo qura laguma koobine waxaa soo baxay versions kay protestantku haysteen laftiisa la yidhaahdo chapter hebel min fersebel ilaa fersebel kama tirsana oo qaarkood laga saaro waxaa soo baxday maalan toddoba ka mid a ah aqoon-yahanadoodii jarmal inay buug qoraan maqaalat wa muraajacata la yidhaahdo oo buugga darwin intuu yurub ka sameeyey buuq in ka badan ka sameeyey oo diinta dhexdeediia idan casru tanwiir laba shay baa soo baxay waxaa soo baxay waxay wadaadadu sayniska ku sheegayeen ay kitaabkooda kasoo hortarjumeen saanis ahaan inaanu sax ahayn ee kuwan ay laayeen inay ka saxsanaayeen waxaa kaloo soo baxday kitaabkan ay hayaan taarikh ahaan inaanu sugnayn marka saynis yahanadii waxay u waacdeen kow sayniska ha la aamino kitaabkan yaan la aaminin ilan qadiyad hebel buu sheegay qadiyad hebel buu sheegay qadiyad hebel buu intubana scientifically la disproof gareeyey oo sax maaha saa haduu hadduu wuxuu ku doodayay waraaqdu u qoray boqoradda waxa ka mid ahaa iyo nimay saaxiib ahaayeen benito waraaqdu u qoray wuxuu lahaa the works of god and the book of god isma khilaafi karaan buu leeyay kownka kani waa shaqadii ilaahay buu leeyay waa ilaahay wuxuu qabtay camalkiisii buugguna waa ilaahay hadalkiisii ma suurtagalaha buu leeyay labadaasi inay iskhilaafaan ee haddii ay jiraan wax isweydaarsanay waa in si uun la isu ama innagaa qaldansaynu wax u fahmnay laakiin macquul maaha buu isagu taagan yahay in e, buugga ilaahay iyo shaqada ilaahay inay iska hor yimaadaan macquul maaha buu leeyahy haddii erayadani kuwa ilaahay soo dejiye yihiin buugganina shaqadanina ay tahay buuggii yani camalkii ilaahay sameeyey waxaa kaloo soo baxday bini aadamku inuu technologigiisu horumaro fifteen baa awal microscope lasoo saaray microscopekii waxaa la arkay jerms yaryar iyo bacteriyaad iyo wax wadaadada qaarkood awal waxay odhan jireen waxaan idin hayee xanuun oo dhan shaydaan baa idin dureeyey waa jibanka iyo shayaadiinta iyo beledaasaa ka qaadaan haddii kitaabka lagu akhriyana waad iska bogsanaysaa qoladii syniskana waxay dhahen war shaydaana ma duraynin ee bacteria heshay oo bahalladan meesha marmaraya ayaa ah waxa sameeyey iyana waxay noqotay wax cusub oo qoladii diinta wadatay iyo ay ku kala khilaafsan yihiin idan qoladii diinta wadatay ama yurub diintii taalay diin kale maaha tii yurub taalay iyo science community way iska hor yimaadeen iska horimaadkaasina wuxuu dhalay science community inay ku qancaan kow wixii ay science ahaan u sheegaysay ay lahaayeen kitaabkaa sheegay inay been tahay oo aanu sax ahayn ilaa fikraddii aristo iyo botelmi bay ka dhigeen inuu kitaabku sheegay tii waxay leeyihiin absolutely dee waa telescopeka ku aragno waa wax ishu aragto absolutely wax la rumaysan kara maaha waxaas baa ilaahay ka yimi maaha sax bay leeyihin second to that waxaa timi kitaabka laftiisii in godoloolo loo sameeyo oo kuwii aaminsanaa laftooda ay u sameeyaan marka waxay noqotay inay diin oo dhan ka fogaadaan diinka fogaadkii laba qaybood buu noqday qolo disam qaadata war ilaah subarnajarali waa jira dunidan ilaah la-aan ma soconayso walaakiin kiniisada iyo kitaabkeeda iyo waxaana waxba kama jiraan iyo midhadh u baxay xagga ilxaadka oo iyagu leh dunidu iyadaa isugu filan tafsiir iyada gudaheeda yaan la raadinin tafsiir khaarajiya sharax dabadeed explanation outside it ma jira bay leeyihin ee within it baynu ka raadinaynaa how to explain sida loo sharxayo gudaheedun ha laga dhex raadiyo isxaaq newton ayaa la yimi fikradiisii isaguna gravitational theorygiisii motion theorygiisii waxyaabahaasi wuxuu keenay isaguna waxay ku tilmaamaan the mechanical world ama alcaalam almechanikiy dunida tani inay si mechanical oo automatica ah isaga soconayso waxaan isaa wada shaqaynayaan in yaroo calculationskiisii ka mid a ah, ayaa u saxmi waayey planetska wareegoodii oo aanu iyaga gravitationkii udhexeeya ku xisaabtamin dabeetana wuxuu yihi meelahana ilaahay baa soo farageliyo marka ay istidhaahdo inxiraaf ka yara bax meeshabana waa lagu yaro celiya sidii saacaddii la buuxin jiroo kale saacadii berigii hore lama buuxin jirin markay yaro gaabisa maxaad samayn jirtay dabaduma dee markale laga soo yareeri jiro haddana mudday sidii ushaqaynaysay waa just like that buu yidhi markay orbitkeeda muddo wareegtay is ka baxba ilaahay baa dabada ka buuxinaya buu leeyo way hagaagaysaa dabeetana lablas baa yimi eh, aqoon-yahan fransiisa calculationiskii newton in wax ka qaldan yihin buu arkay wuu saxay wuxuu yihi waar ilaah dabada ka wareejinayana ma jira sideeday u shaqeynaysaa adaa calculationka haku qaldanaa waa mechanical world dunidani saas buu rotationka u soconaya wax waliba saasay soconayaan uma baahna faragelin dabadeed yurub markaa waxaa ka bilaabmay waxay ku tilmaamaan cibaadat eh, lcaql ama in caqliga la weynweyneeyo xadkiisa la dhaafiyo intaa waxaa raaca oo dhibta sii dhigay wadaadadii markii laga xoog batay iyana waxay bilaabeen maxaakimu taftiish boqortooyadana gacantoodii ku jirtay diinta iyo suldadiina iyaga haystay wixii waxaa kasoo horjeeda in la laayo maxaakim la ydhaha maxaakimu taftiish bay bilaabeen oo qofka yidhaahda dhulkaa wareegaya waa la saaraya waa dil weliba dil aanu dhiiggiisu dhulka udhicin dil aan dhiiggiisu dhulka udhicin waa in la gubo adigoo noolbaa dabka lagugu gubaya markaasaa weliba waxay yidhaahdaan qaarkood hartaqa waa bidca yani hartaqa hartaqaadka ay ku xukumayeen waxay yidhahdaan qofka la dilayo tiirka lagu tiirinayo saliibkii looxaaga lacagtiisa adaa bixinaya looyarka iyo qaadiyiinta lacagtoodana adaa bixinaya haddii qaarkood waxay ku xukumeen kuwa mubtadacaad ahay kuwa yaryara ay dhaleenna waa bidca yaryaroo soo koraysa iyagana ha la laayo caruurtoodana qaar baa laleyn jiray laakiin mowtu raxma bay idhaahdeen geerida naxariista le iyada laleyn jirayo eh, sanduuq biyo ku jiraan baa kuwa yarar iyaga lagu ridi jiray isaga lama gubayo eh, san baa loo dilayaa hadduu ka toobad keeno yidhaahdo bes dhulku wuu taagan yaho wareegi maayo toobadaasi waxay kaa badbaadinaysaa in lagu gubo laakiin dilka waad leedahay waa lagu dilayaa mar kastaba taasina waxay sii noqotay in ay badato colaadii ay isu hayeen nimanka wadaadada ah iyo nimanka saynis saynisyahanada colaaddii ay isu hayeen waa sii xoogeysatay aqoontii bini aadamkuna waa soo kordhaysay siiba intii isha bini aadamku ay kobocday yani bini aadamku aqoonta syniska waxay isku dayeen inay wax walba wax practical oo la arki kara ay noqoto dabeetana bini aadamku wuxuu tadwiiriyey ishiisu inay meel fog wax ka arki karto oo ama ha noqoto telescope iyo bahladan waaweyn ee cirka iyo dayax iyo xidigaa lagu eego ama xataa hadday hawadu yaro qasanto in gantaalla la diro cirka loo sii saaro oo teleskoobku intuu cirka sare tago usoo waa in aragtida la ballaadiyo ama ha noqoto waxan yaryar waxa lagu eegayo oo maanta axmed zuweylkii masriga ahaa muxuu ku qaatay dee waa femtobuu ku qaatay nobel brice baa la siiyey waaxid masriya axmed zuweyl la yidhaahdo california university ka tirsan axmed zuweyl nobel brice wuxuu qaatay hal second oo loo qaybiyey ten to power of fifteen of a second reactionka dhacya inuu sawiri karo marka inay camaro lagu sawiri karo speedka ah femto femto waxa weeyaan kun maaha oo million maaha oo billion maaha oo trillion maaha waa over trillion waa fifteen waa second loo qaybiyey ten to power of fifteen yani hal second intaa loo qaybiyey timeka intaa leeg reactionka dhici kara ayuu sawiri karaa reactionka dhici kara buu sawiri karaa dabeetana novel brice baa lagu siiyey marka bani aadamku wuxuu joogaa hadda xaduu isku dayayo inuu femto wax ku sawiro reactionka intaa dhici kara inuu sawiri karo iyo marka ishii xagga yaraantana waa u socotay ilaa ay wax aada u yar arki karto xagga weynaantana waa u socotay ilaa iyo ay arki karto wax aada u fog taasi waxay ka dhalatay markaasi inay soo baxdo aqoon badan oo cilmiyeed haddana weli su-aashii waa taagan tahay waxaan leenahay science o dhan isku soo dar ilxaadku ama ethisanku ma mudallal ba mise waa mucallal mudallal yani ma reason waxa wataba ma rational ba mise maaha waayo maanta dadka ethisamka aaminsanee aada bay u qayliyeen aada bay u buuqeen aada bay isku dayeen inay u faafiyaan xad bay gaadhay waagii hore qofku waa mulxid in la yidhaahdo yurub ceeb bay ahayd insult caybay ahayd way soo tatawurtay ilaa hadda waa laysku xaqiraa matalan maraykan xaqiraaddu xadkay gaadhsiisnayd gobolada qaarkood north carolin oo kale markhaatiga ma galo distoorkoodu siduu qorayo mulxidku waayo insaan xaqiir ah oo markhaatiga ma galo eh, arkansas oo kale baan filayaa inaan loo dhiibi karin mulxidka any public offices inaan loo dhiibi karin qof la xaqira buu ka ahaan jiray yurub waagii hore lakiin iminka waxay isku dayeen inay bedelaan marka iminka waxaa jira niman la yidhaahdo eh, wall street eh, maxaa la yidhahdaa wall street journal waxay qortay militant atheist malaysia lilxaad niman la yidhaahdo waa richard dowkins waa christopher waa maxaa la yidhaahdaa sam harris waa maxaa la yidhaahdaa waa groupkan waa group uu ku tilmaamo alvan balantiga alvan balantiga waa filosofka christianityga maraykan ugu weyn alvan balantiga wuxuu yidhi bay yidhaahdaan kuwa dambe buu yidhi ee dambe way ka daliil yaryihin buu yihi etiskii philosopherska ee hore ah but they are more noisy than them buu yihi way ka dajiij iyo qaylo badan yihin way ka buuq badan yihiin groupkan dambe waxay isku dayeen kow waxay dhahdeen homosexualityba magacii waa kii laga bedelo guy si loo bixiye magac fiican guygu de in english waa taqaanin waxaa la yidhaha qof faraxsan oo caynkana marka horta magacan aan bedel labay yidhaahdeen waxay la baxeen hadda the brights waxa la yidhaahdo kii meelaha mise bay eh, socdaa banaanbax weyn baa maraykan laga sameeyey oo ay u bixiyeen community of reason dabeetana way wadeen magaca dabrights bay la baxeen eh, iyagoo isku tilmaamay inay yihiin community of reasonkaasi oo dad caqliga isticmaalayo caynkana lacag bay ka heleen iclaamkii tirada badnaa oo bookskooda qaarkood dhowr milyan baa la iibsaday maalan godolution waxaa la iibsaday more than two point five million copies ayaa laga iibsaday yani buugga quruu milyaneerku soo noqday isna si uu waxa kan u hirgeliyo richard dawkins wuxuu qaatay london gaadhiga cas ee baska cas ee london in lagu dhajiyo iclaan ah waa tan iclaanaadka la kiraysto dabeetana wuxuu qaatay iclaan la yidhaahdo iclaankiisi meeshan ku qoray iclaankiisa uu ku dhajinayo bahalkaas waxaa la yidhaahdaa enjoy your life probably there's no god iclaan la yidhaahda buu lacagta dowladda hoose siiyey dabeetana baska casee london buu hareeraha kaga dhisnaan jiray eh, noloshaada ku raaxayso hubanti waxaa inaanu ilaah jirin waxay leeyihiin in badan oo doodahan t v-yada iyo iclaamku aada loogu tiro badiyey waxaasoo dhamme waxay keensadeen inay iminka aada loo xiseeyo ama aada loo buunbuuniyo si loo faafiyo u noqdo haddaba insha allah after break waxaan isku dayi doonaa inaan ka waramo islaamka ama diin ama qur-aan maxaa u arkaa qadiyada tan synuskuse muxuu u arkaa kadibna argumentiskaynu toos u geli doonaa maxaa argumenta maxaa dooda ee qoladani daliishanaysaa doodanse maxaa kuwa kale ku burinayaan laakiin doodaha kani waa doodo iska adag waxaan jeclaan lahaa inaa aydan degdegin waana laga yaabaa su-aalo badan oo dhallinyaradu qabto inaan markaa ka jawaabi karo haddii ay la garataan argumentiska kani waxay yihiin iyo qaabkaynu usoo bandhigi doono marka aan hadda halkaa ku joojino sala allahuma calaa muxamedin wala ali w saxbi wasalam alxamdu rabbi alcaalamiin bismillahi raxmaan raxiim jazaahu llahu khayran sheekh muxaadara uu soo jeediyey insha allahu tacaala waxaan walaalaha insha allahu tacaala ku wargelinaynaa waxaan soo noqon doonaa insha allahu tacaala after salah straight away insha allahu tacaala sessionka labaad markuu dhammaado wixii su-aala waa lasoo gudbin karaa insha allahu tacaala ragga iyo dumarba qofkii raba ama qofkii qaba ama qofkii su-aal haya insha allahu tacaala wuu soo qori karaa kabacdi baan sheekh weydiin doonaa insha allahu tacaala markuu sessionka labaad u dhammaanayo insha allahu tacala waana mahadsantihin jasakum alla khayr